بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف الأسماء المجرد من الأسماء qaybtii waxaan ka soo baxnay afcaasha haddana waxaan gelaynaa qaybtii asmaada kitaabku marka wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood qayb afcaasha iyo asmaada afcaasha la xiriirto uga hadlo alafcaal wamaa yatasilu biha min alasmaa oo loola jeeda isimkii faacil iyo isimkii mafcuul iyo sifadii mushabaho iyo ismu tafdiilka wixii lamid ah iyo qeyb uga hadlo asmaada ama mujarada ahaato ama masiida ahaato iyo qeyb asmaada iyo afcaasha ka dhexayda qeybta asmaada aan gelaynaa asmaada marka waxay leedahay mujarad iyo masiid sida afcaashuba ay u leedahay mujarad iyo masiid qaybta koobaad almujarad min alasmaa alismu almujaradu isimka mujaradkaa ma aladii waa midka kanat axrufuhu xuruuftiisu usuulan ay usuul ahaatay oo aan la wey karin xuruuftiisa asalka waa xuruufta aan la wey karin wa huwa halaaثatu anwaacin waana isimka mujaradka ah saddex nooc wa huwa isimka mujaradka ah halaaثatu anwaacin mujaradun hulaasiyun waaye wa mujaradun rubaaciyun wa khumaasiyun saddexdaas qaybood afcaasha mujaradkeeduna meequ ahaa labo hulaaثi iyo rubaaci kan marka wuxuu leeyahay mujarad hulaaثi ah iyo mujarad rubaaci ah iyo mujarad khumaasi ah intaba waa leeyahay almujarad athulaaثi walahu casharaةu abniyatin isimka mujaradka oo hulaaثiga ah wuxuu leeyahay toban awsaan casharatu abniyatin buu leeyahay wa takuunu asmaءan wa sifaatin casharadaasna asmaana waa noqotaa sifaadna waa noqotaa <coughs> ficilka mujaradka ah ee hulaahiga ah meeqo wasan u lahaa saddex wasan facala facila facula laakiin isimka mujaradka ah oo hulaahiga wuxuu leehay casharatu abniya tobankaas abniyo isimna wuu noqon karaa sifana waa noqon karaa isim iyo sifana farqiga hadda udhexeeya wasanka koobaad faclun oo fa'du ay kor dhigan tahay cayntuna reeban tahay asagoo isima saqrun waa gorgorka asagoo sifahana sacbun waa sifo saqriga sifo ma noqon karaa sifo ma laga dhigi karaa yani nacti ma laga dhigi karaa shay-un saqrun ma la dhihi karaa ilaa in la ta'wiiliyo un maahane maya waa isi marka laakiin sacbun waa sifo waxaad leedahay haadaa shayun sacbun soo sifo maaha marka sifo waay shay adag binaha labaad ficlun cayntu waa reeban tahay laakiin fa-du waa hoos dhigan tahay cidlun wa huwa almithlu waa shayga shayga u dhigma oo la eg alcidlu almithlu waa isimkii isagoo sifaan ah nidwun annidwu alhaziilu min alkhayl waa faraska liita waxaa leedahay farasun nidwun ay haziil waa nacti kan saddexaad fuclun cayntu waa reeban tahay laakiin fa'daa godan sida quflun oo ah qufulka waa isimkii isagoo sifo ahna xulwun macaan xulwun macaan acaamun xulwun raashin macaan sow sifo ma aha markaas cayntu saddexdaasba way reebneed caynta iyadoo mutaxarika ah facalun faadu waa kor dhigan tahay cayntuna waa kor dhigan tahay isagoo isim jamalun awrka isagoo sifaana xasanun waxaa leedahay rajulun xasan nin qurxoon waa sifo midka shanaad facilun fa waa kor dhigan tahay laakiin cayntu waa hoos dhigan tahay kabidun isagoo isim ah beerka isagoo sifaahna rajulun xadir waa nin digtooni badan oo is-ilaalin badan xadir waa sifo wasanka lixaad facul fa-du waa kor dhiganta laakiin cayntaa godan asagoo isim ah rajulun isagoo sifo ahna xaduthun waxaa leedahay rajulun xaduth xaduth marka waa sifo rajulkaasay sifo u tahay maa huwa alxaduth rajulu xadud ay xasanu lxadiidi kahiiruhu nin sheeko badan oo sheeko macaan labadaasuu isku darsaday xasanu lxadiid wa kaiiruhu midka toddobaad fucal cayntu waa fatxisan tahay faaduna waa godan tahay isagoo isim ah surad waa shimbir shimbiraha ka mid ah surad isagoo sifaahna xutam rajulun xutam laa yashbac rajulun xutam laa yashbac aan dhargin rajulun xutam ay caniifun fi sawqi oo xoolaha markuu kaxayo xoolaha baabi'iya xutam xadiidkiina waa tii ay ku jirtay nabiga laga wariyey sala allahu alayh wala ali wasalam ina shara ricaa'i alxutama dadka madaxda ah waxaa ugu shar badan kuwa ummadda baabi'iya oo laaya inna shara ricaa'i alxutama midka sideedaad fucul faadu waa godan tahay cayntuna waa godan tahay asagoo isim ah cunuq qoorta ama luqunta isagoo sifa ahna unuf waxaa la yidhaahdaa rawdatun unuf sow sifo ma aha ilaan ay sifa u tahay nacati u tahay rawdatun unuf lam yaracha axadun hadda ka hor aan la daaqin rawdatun unuf waa beer hadda ka hor aan la daaqin sagaal fical fa-du waa hoos dhigan tahay cayntun waa fadxisan tahay cinab isagoo isim ah isagoo sifa ahna cidan waxaa la yidhahdaa qowmun cidan ay mutafariquun waa qoom kala tagtagsan oon is arki karin oo cal isu ah qowmun cidan soo sifo ma aha midka todobnaa midka tobnaad ficil faaduna waa hoos dhigan tahay cayntuna waa hoos dhigan tahay ibil asagoo isim ah. asagoo sifaana ibid waxaa la yidhaahdaa imra'atun ibid ay waluud dhalmo badan tobankaas wasan ayuu leeyahay isimka mujaradka ah ee hulaaiga ah almujarad arubaaci mujaradka rubaacigaahna walahu mujaradka rubaaciga khamsatu awsaanin shan wasan buu leeyahay khamsadaasoo muttafaqun calayha la isku waafaqsan yahay wa awsaanun ukhraa walahu mujaradka rubaaciga awsaanun ukhraa buu leeyahay awsaantaasoo mukhtalafun fiiha la ysku diidan yahay laakiin shantaa waa la isku waafaqsan yahay shanta la isku waafaqsan yahay wuxuu yahay faclal fa waa kor dhigan tahay cayntu waa reeban tahay laamta waa kor dhigan tahay isagoo ismaa jacfar waa nin magaciis asalkiisuna wuxuu ahaa annahru sagiir webiga yar isagoo sifo ahna salhab rajulun salhab ay tawiil dheer waa sifo kan labaad fuclul fa-du waa godan tahay laamta horena waa godan tahay caynta waa reeban tahay burthun waa isagoo isim ah waa ciddida libaaxa alburthun isagoo sifaana jurshuc waaljurushucu alcadiimu min alibil awrka weyn jurshuc la yidhaahdaa kan saddexaad ficlil faadu waa hoos dhigan tahay laamta horena waa hoos dhigan tahay cayntu waa reeban tahay asagoo aysima zibir zibir dhogorta marada marada dhogorteeda waxaa la yidhahdaa zibir zibir waa dhogortaas sifa asagoo ahna cinfis waalcinfis almar'atu albadii'a haweeneyda afka xun alqaliilatu alxayaa xishoodkeedu uu yar yahay waxaa la imra'atun cinfis idaa kaanat laa tastaxii midka afaraad ficlal fa waa hoos dhigan tahay cayntan waa reeban tahay laamta horena waa fadxisan tahay dirham asagoo isim ah asagoo sifaana hijrac alطawiilu almuarib alaxmaq ninka dheer oo aadka u dheer almuarib waxaa laga aadka u dheer alaxmaqna waa la yidhahdaa midka doqonka ama nacaska ah rajulun hijraac waa la dhahaa midka shanaad ficallun fa-du waa hoos dhigan tahay cayntu waa fidxisan tahay laamta horena waa reeban tahay fitaxlun isagoo isim ah fitaxlun wlfitaxlu azaman aladi lam yukhlaq annaasu fiihi bacdu waa zaman dadka aan la abuurin ka hor dadka intaan la abuurin zamanka ka horeeya waxaa la yihahda alfitaxlu wa huwa الزmن اladي lam yukلq الnaasu fiihi bacdu isagoo sifaahna sibadrun wa sibadru aلطawiil الmumtadu ninka aadka u dheer ee toosan wasan marka waxaa jira laysku khilaafsan yahay oo kuufiyiintu ay sugeen laakiin siibaweyhi uu diiday waana wasanka lixaad waana fuclal faaduna waa godan tahay cayntu waa reeban tahay laamta horena waa fatxisan tahay fuclal haada alwasnu mukhtalafun fiihi rag kuufiyiinta ka mida ah oo faraa uu ka mid yahay ayaa soo wariyey wa abaahu siibaweyhi siibaweyhina waa diiday marka awsaanta rubaaciga ah ee mujaradka ah cinda siibaweyhi waa shantan hadduuba isim yahay laakiin faraa iyo kayrkiisa min alkuufiyiin waxay leeyihiin waa sita lix waxay ku daraayaan fuclal almujarad alkhumaasi walahu arbacatu awsaanin mujaradka khumaasiga ah arbacatu awsaanin buu leeyahay mujmacun calayha ay muttafaqun calayha laysku waafaqsan yahay wa awsaanun ukhraa buu leeyahay mukhtalafun fiiha laysku diidan yahay wasanka koowaad facallal facallal asagoo isima farasdaq waa nin magaciis farasdaq isagoo sifo ahna shamardal alfata alqawiyu midka dhalinta yar ee xoogga badan wasanka labaad ficlallun ficlallun isagoo isima qiracbun wa huwa saxaab waa daruurta isagoo sifo ahna jir daxlun wa huwa min alibil midka weyn ee geela ka mid ah awrka weyn jirdaxlun midka saddexaad faclalil faclalil asagoo aysima muusan keenin laakiin wuxuu keenay isagoo sifa ah sifadiisa wuxuu yidhi waa jaxmarish waaljaxmarish alcajuuz aw ilafcaa waxaa la yidhahdaa imra'atun jaxmarish idaa kaanat cajuuzan haweenayda gabowday ee da'da ah ama abeysadana waa la yidhaahdaa uu yidhi markay gabowdo midka afaraad fucallil asagoo isima khusacbil wa huwa albaatil waa beenta waxaan jirina khusacbil la yidhaahdaa alkhusacbilaat isagoo sifahana waa qudacmil alqasiiratu min annisaa haweenayda gaaban qudacmil la yidhaahdaa almasiidu min alasmaa asmaada masiidka ah intaas waxay ahaayeen mujaradka isagoo hulaaثi ah isagoo rubaaci ah isagoo khumaasi ah haddana waxaan gelaynaa almasiidu min alasmaa asmaada midkeeda masiidka ah tusaadu waa la ziyaadaya alaxruf xuruufaa la ziyaadiyaa fil asmaa'i asmaadaa lagu ziyaadiyaa kamaa ziidat sida axrufta loo ziyaadiyey fil afcaali afcaasha loogu ziyaadiyey ziyaadadaasna waxay u qaybsantaa mukarara iyo kayru mukarar sidii marka afcaasha la jooga bay ahayd haddii kayru mukarara ay tahay xuruufteedu waa meeqa cashara yajmacuhaa qowluk saaltumuniiha haddii kayru haddii mukarara ay tahana xuruufu gaara ma laha wa takuunu ziyaadatu ziyaada waxay noqon kartaa xarfan bay noqon kartaa oo itnayni bay noqon kartaa aw halaadatan aw arbacatan ay noqon kartaa isimka alxaraf in lagu ziyaadiye waa dhici kartaa laba in lagu ziyaadiye waa dhici kartaa saddex in lagu ziyaadiyena waa dhici kartaa afar in lagu ziyaadiyena waa dhici kartaa ficil waxaa jiri kara usuushiisu saddex ay tahay afar ziyaadahana wata afcaasha ma laga heli karaa lagama heli karo ilaan inta ugu badanee ficil lagu ziyaadi karo waa meeqa saddex ilaan sudaasi kama badan karo usuushiisu waa saddex saddexa lagu ziyaadi karaa wamuntahaahu muntahaahu arbacun injurida wa yuzad fiihi famaa sitan cada saasuu dhihi jiray ibnu maalik wa muntahaahu arbacun injurida haddii la tajriidiyo oo mujarad laga dhigo meesha ugu hooseyda arbacun yani meesha ugu sarreydaan ka wadaa ugu hooseyda maahane wa muntahaahu ficil meesha ugu sarrayso muntahaahu arbacun injurida afar haddii la ziyaadiyo meesha ugu sarraysa waa afaruu yidhi wa yuzad fiihi ficil haddii la ziyaadiyo famaa sitan cada lix ma dhaafi karo kulaha asmaadan muxuu yidhi wa muntaha smin khamsun intajarada wayusad fiihi fimaa sabcan cadda uu yidhi isim meesha ugu sarraysa isagoo mujarada uu gaari karo wuxuu yidhi waa shan wa muntaha smin isim meesha uu ku intoodo khamsun waa shan intajarada wayusad fiihi isim haddii la ziyaadina famaa sabcan cadda toddoba ma dhaafi karo saasuu kala qaaday walaa tasiidu lasmaau asmaadu kama ziyaadayso can sabcati axrufin toddoba xaraf ka ziyaadi mayso toddoba ma dhaafi karto aziyaadatu cala hulaathi hulaathi oo la ziyaadiyo hulaathi marka haddii la ziyaadiyo hal xarafaa lagu ziyaadin karaa muxuu noqonaa markaas rubaaci laba xarafaa lagu dari karaa muxuu noqonaa khumaasi saddexaa lagu dari karaa muxuu noqonaa sudaasi afaraa lagu dari karaa muxuu noqonaa subaaci afartaas maraa la ziyaadi karaa mar hadduu hulaati yahay ayb hadduu rubaaci yahana hal in lagu daro waa dhici kartaa laba in lagu daro waa dhici kartaa saddex in lagu darana waa dhici kartaa ziyaadatu xarfin hal xarf iyadoo lagu ziyaadiye waxaa ka mid a afkal afkal waa gariirka alafkal alricda waa gariirka qofku markuu gariiro ah waxa la asaabatu afkal xarafka dheeraadka ah ma taqaanaa hamsada awalka taalla wasankiisu muxuu noqonaa afcal alhamsatu hamsadaa dheeraad ah kaahil markaas awalkaa looga ziyaadiyey soo ma ahayn ayadoo ziyaadadu haaniyatan ay tahay kaahil waa garabka waxa dheeraadka waa maxay alifta kaahil calaa wasnaaye faacil kawaahilla lagu jamciyaa ayadoo ziyaadadu haalihatan ay tahay khazaalun waa cawlada xarafka dheeraadka waa alifta khazaalun calaa wasnaaye facaal wa midlu waxaa lamida mida ah shujaacun see ula mid yahay ee ziyaadada haalitha ah kaas waxaa la ziyaadiyey alifa yahayn aliftoo haalitha ah soo maaha kanna alifaa la ziyaadiyey aliftaasoo haalitha ah shujaacun salmaa waa ziyaadadii oo raabica ah markaan salmaa calaa wasniha e facla waa haweeney magaceed mithlu waxaa la mid a ah qadbaa waa taaniisu qadbaan ninka caraysan soo qadbaan ma aha haweenaydana qadbaa facla ziyaadatu carfayni laba xaraf oo la ziyaadiyey ajaadil labada xaraf oo la ziyaadiyey waa labadee hamzada iyo alifta ajaadilhaya calaa wasni afaacil munsarif miya mase waa hayru munsarif hayr munsarif waalmaanicu lahu min asarfi siiqatu muntaha aljumhuur waa jamcu ajdaluu ku yidhi ajdal oo la jamciyey wa huwa asaqru waana gorgorka ajaadil aa lagu jamciyey mufradkiisuna waa ajdal alhamzatu waalalif waxa dheeraadka waa ah hamzadaya alifta qabla alfaa'i wa bacdahaa ziyaadadaasoo qabla alfaa'i dhacday wa bacdahaa bacda alfaa'ina dhacday qabla alfaa'i yaa dhacay hamzada mase alifta alifta bacd bacda alfaayin ayaa dhacay alifta wa miluhu fi lwasfi waxaa la mid a mataacin maxaa dheeraad ah miimta iyo alifta mataacin calaa wasni mafaacil ayib ziyaadada mid ka mida qabla alfaayi ee dhacda oo miimta ah mid ka midana waxay dhacday bacda alfaayi oo ah alifta marka la joogo naxwaha isimka khayru munsarifka ah oo calaa siiqati muntaha ljumuucu ku socdaa leeyahay laba wasan keliyaha la sheegaa soo maaha mafaacila iyo mafaaciila ah la sheegaa marka mafaacila ayagu lama jeedaan sidii wixii mataacin oo keliya ah kama wadaan ee ajaadil xataa waa soo hoosgele waxaa soo hoosgelaa marka wixii facaalil ah wixii afaacil ah wixii mafaacil ah waxaasoo dhan waa kuwa hoos jiraan la soco wala fahmay faacuul caaquul maxaa dheeraad ah alifta iyo waawda caaqul macwaja min nahrin wa waadin waa meesha toggu uu ka leexdo ama webigu uu ka leexdo ayaa caaqul la dhahaa alalif walwaaw qabla alcayni wa bacdaha caynta horteed iyo bacd alcayn xaatuum maa huwa alxaatuum waxay yidhaahdeen xaatuum sanatun jadbuhaa mutawaalin taxtimu kula shayin bilqaxti waxaa la yidhahdaa sanatun xaatuum idaa kaana jadbuhaa mutawaalin abaarteedu isdabajoog ay tahay wax roobaba aan la arag waxaa la yidhaha sanatun xaatuum sanadaas markii wax roobaba aan ah la arag xaatuum jadbuhaa mutawaalin maxaa xaatuum loogu magacaabay liannahaa taxtimu kulla shayin bilqaxti wax kasta abaaray ku baabi'iday xoolihii iyo dadkii faacaal xaatuum marka maxaa dheeraad ah aliftana waa dheeraad wawdan waa dheeraad xaatuum calaa wasnaye faacuul faacaal sida saabaad ismu mawdicin waa meel magaceed khaataam khaatamna waa la dhahaa khaataamna waa la dhahaa waa fargashiga ama faraantiga faacaal maxaa dheeraad ah alifta iyo iyo alifta labada alif alifta bacda alfaa'i dhacday iyo alifta bacda alcayn dhacday fuucaal sida tuumaar wa huwa sijillu tuumaar waxaa la yidhahdaa saxiifa waraaqda a ah, tuumaar la dhahaa waxa dheeraadka ah waa wawda iyo alifta fawcaal sida towraab wahuwa turaab waa carada wawdaas iyo aliftaas faycaal sida shayaan shayطaan wuxuu yidhi waa faycaal usuushu maxay tahay haddaba shiinta iyo da iyo nuunta asluhu idan min shatana idaa bacuda markuu fogaado min ashutuun aa laga keena wahuwa albucdu waa fogaanshaha markaas waa munsarif haadaa shayطaanun ale waa munsarif laakiin haddii laga keeno shayaطa haddii laga keeno oo usuusha laga dhigo sha usuusha laga dhigo shiinta iyo ya iyo ta'da min shaata yashiitu haddii laga dhigo ida xtaraqa markuu gubto shayطaan calaa ayi wasnin buu noqonaa markaas ya faclaanuu noqonaa markaas wuxuu noqonaa calaa wasni faclaan shiintu waa faaulkelimihii ya-duna waa cayntii ta'duna waa laamulkelimihii alifta iyo nuuntana dheeraadee noqonaya markaas munsarif miya mse waa hayr munsarif waa hayr munsarif len ziyaadatu wa nuunaa ku jirta baydaar waa dhakhtarka xoolaha a ah, la yidhaha min albaydarati laga keenay faycuul sida xayzuum wahuwa sadru waa laabta waxaana ka mid a ah beytkii cali laga wariyey ushdud xayaaziimak fa ina almowta laaqiika ou yidhi ushdud xayaaziimak qalbiga adkaysu yidhi fa ina almowta laaqiika geeri waa midii kula kulanteen waxaa faycuul ku socda waxaa kaloo ka mida ah qayuum oo asalkiisu ahaa maxay qayuum asalkiisa waa soo sheegnay faycuul waa wasankiisa laakiin qayuum asalkeedii qaywuum oo laba waaw ah wa min daalika waxaa ka mid a ah alqusayraa oo alifutaniif alif maqsuura ay u dambeydo ismun lidalic alwaahina alqusayra ismun lidalic wuxuu yidhaha waa feerta magaceeda alwaahina feerta waahinada uu ku magacaabaa waa feerta carjawda ee asfalu alablaac feeraha midda ugu hooseyda ah waxaa la yidhaahdaa alqusayra ziyaadat ulyaai walaalif alifta u dambeyda waa dheeraad ya waa dheeraad qusayra calaa wasniaye fucayla wa fii sifati waxaa ka mid a ah xubayla xubayla waa taskiiru xubla sukayrana waa taskiiru sakraa ilaa waxa la yidhaha rajulun sakraan waimra'atun sakraa sakraa haddii la taskiiriyo maxaa leedahay sukayra xubla haddii la taskiiriyana xubayla maxaa dheeraada ya-daas oo taskiirka loo siyaadiyey iyo alifu taaniidka oo sidiisa ugu jira wa facaala midlu saxaara oo jamcu saxraa ah sakaara jamcu sakraan ah wa min ziyaadati alxarfayni waxaa ka mid qabla alfaa'i qabla alaam fada horteed iyo laamta horteed la siyaadiyo ifcaal ah ka mid a sida icsaar waa duufaanta iskaan oo ah dejinta ama reebitaanka min asukuuna laga keenay afcaal ah ka mid ah sida axmaal oo ah jamcu ximlin wa minhu qowluhu tacaala wasaaa lahum yowma alqiyaamati ximla waalximlu maa taxmiluhu calaa caatiqik waxa qoorta aad kuu saaran oo qoorta aad ku sido a ximli la yidhaahdaa waana bikasri alxaa ama alxamlu bifatxi ilxaa fahuwa maa fii badni alunhaa uurka waxaa ku jira a xamli la dhahaa ee ximli lama dhaho kaas ifciil sida ikliil iyo isliit isliid sayfun saqiil waa sayf si fiican loo afeeyey ikliilna cisaabatun musayanatun biljawaahir waa wax madaxa la saarto oo koofi ah oo jawaahir lagu qurxiyey ah waxaa la yidhahdaa ikliil ufcuul waxaa ka mid a usluub oo asaaliib lagu jamciyo usluubna waa qaab ama dariiqo waxaa kale oo ka mid umluud annaacim beyt umluudkaasay ku jirtayna waa soo marnay yaa xusuustaa aada iyo aad arayta in jaaءat bihi umluuda wayalbasu اlburuuda aqaa'iluna axdiru shuhuuda uu yidhi ifcawnun sida idrownun waa maclaf maclaftaani la soco waa ismu makaan almakaan aw almawdic aladi tuclafu fiihi dawaab xoolaha meesha calafka lagu siiya waxaa la yidhaahdaa idrown ismowl almusawitu min alwacuul goodirka midka dhawaaqa oo sawdeeya ah waxaa la ismowl mifcaal sida miftaax iyo mifsaad mifsaad waa rajulu kahiiru اlfasaad nin fasaadkiisu u badan yahay kaannahu aalat اlfasaad ilaa ismu aalaha wasankiisii ku socdaahe sida fasaadkiisu u badan yahay ah, waxaa laga soo qaaday inuu yahay aalatulfasaad mafcuul sida macquul wax la garto iyo madruub mifciil sida mindiil iyo miskiin tifcaal sida timthaal iyo tidraab timthaal waa taqaanaan waa taallada tidraabna waa abaahinta geelo owrku u abaahiyo eh, halaha tafcaal oo taadu ay fadxisan tahay tardaad wuxuuna tusiyaa maxay ma yadkur yaa mubaalaqo laalaabasho badan yafcuul sida yacquub iyo yaxmuum wama huwa wamaa huwa alyaxmuum dukhaanun aswad daruurta madow waa yaxmuum la dhahaa yafciil sida yaqtiin waa qudaarta dhulka ku faafta sida qaraha iyo wixii la mid ah waliziyaadati alxarfayni laba xaraf siyaadintooda suwarun baa u ahaatay suwartaasoo kahiiratun badan farjicu laaba ilaa kitaabii kitaabkayga almustaqsaa fii cilmi tasriif limutaabacati suwari اlukhraa suwarta kale si aa ula socoto kitaabkayga dib ugu laabuu ku yidhi wallahu aclam halkaas ka